bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum sheikhuna sheikhu صالح cبd لله الcuseymin غfr اllah lah wlahum جamiعا bsnaadi kuli minhm ilى smayn mucayna can cmr diran qabusa mawla cbdillahi bn cbd caas cbdillahi bn camr caasi radi allahu taala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wali wslm alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamu man fi lardi xukm الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiin biiqra'i usul mutun khasatan rasul xadiis mustafa warasul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl alajl fahada huwa almajlis alraabicu hamaanu majaalis iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim sunna nabowiya fii leylat الاثنين الموافق للثالث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 nabi la arka dacwatun tuugma iyo allabaryo ayuu leeyahay mustajaabatun oo la ajiiba nabi kasta allabarya ilaahay uu ka ajiiba ayuu leeyahay weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo afar iyo labaatanaad can abi hurayraa waxaa la wariyey cabdiamaan bn dawsi radia allahu ta arda rasuul rasu rasulka sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi likulli nabiyin nabi la arkay u sugnaatay dacwatun alla baryo mustajaabatun laga ajiibo oo laga yeelo weeyaan yadcu biha uu ku ducaysto wa uriidu waxaan doonayaa an akhtabia inaan u dibdhigto oon u qarsado ama u kaydsado dacwatii allabaryadayda oo la ajiibayey oo weynayd shafaacatan ergaaan u shafaaca oon ergeya ergeeya liummatii ummadayda fi laakhirati aakhira weyaan bukhaari muslim xadiis soo saaray marka nabi walba duca aad weyni badan oo laga ajiib ayuu leeyahay nacam ambiyada ducadooda waa la ajiiba laakiin ducada tan ugu culus nabi walba mid buu leeyahy aad u culus annagoo nabigeena wuxuu le alay sl slam waxaan u dibdhigtay dacwadaas iyo albaryadaas weyn ummadayda inaan ugu ergay ugu shafaaca saas ayuu nabigeena cadaynaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu ducaai nabiyi sala allahu alay slem nabiga alla baryadiisa liummatihi ummadiisu alla u baryey ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun laba boqol iyo shan iyo labaatanaad nebi maxamed calayhi salaatu salaam ayaa duca u marka ducada fadliga ay leedahay wax la koobi kara ma aha udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin weyaan marka alla baryada ka santaagaysa boos kale oonan jahannamo ahayn ma lahan xadiidka laba kun laba boqol iyo shan iyo labaatanaad can abdillahi bn camr bin caas radi allahu taala anuma ana nabiya nabigeena sal slm qaala nabigeena wuxuu yihi tala wuxuu akhriyey cafwan ana nabiya nabigeena sal slm tala wuxuu akhriyey qowl allahi caza wajal qowlka allah iuu akhriyey fii ibraahiima suurat ibraahim gudaheeda ku sugan rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas faman tabicanii fainahu minii alaaya ilaa aayadda dhamaadkeeda rabbi rabbiyow inahuna asnaamtan iyo dhagxaantan la caabudi adlalna waxay baadiyeeyeen oo jidka ka leexiyeen kaiiran in badan oo min anaas dad ka mid ah faman tabicanii qofka isoo raaca fa inahu minii aniga ayuu xaggay ka mid yahay ama diintayda dadka qaatay ayuu ka mid yahay waman casaanii qofka igu caasiyana fa inaka hafuuru raxiim wa qaala ciisa rabbi ciisana wuxuu yidhi calayhi salaam in tucadibhum fa inahum cibaaduk wain takfir lahum fa inaka anta alcasiizu alxakiim in tucadibhum haddii aad cadaabta addoommahan fa inahum cibaaduk waa addoommahaagi adaad cadaabto waa addoomahaagii wain takfir lahum haddii aad dambiga iska dhaaftana fa inaka adi anta alcasiizu alihii qaalibka alxakiim ee muxuu ah xikmadda badnaa ayaa tahay weeyaan marka nabi marka ummaddii nabi ibraahim wuxuu leeyahay rabbiyow ciddii soo raacdana anuu iga mid yahay cidda muxuu ahaa igu casisana oo isoo raaci weydana adiga dembi dhaaf badana ayaa tahay raxmad badanna ayaa tahay nabi ciisena wuxuu leeyahy hadii aad cadaabto rabbi allo waa addoomahaadii haddii aad iska cafisana adiga farafaca yadayhi markuu aayadahaas akhriyey ayaa farafaca wuxuu kor u qaaday nabigeena sala allahu alay wasalam yadayhi labadiis gacmood ayuu kor u qaaday wa qaala wuxuu yidhi allaahuma allayo ummatii ummatii allahyow ummadaydo ummadaydo ayuu muxuu nabigen yidhi sal slm wabakaa weliba nabigeenna oohin ayuu la dhacay wuu ooyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam faqala allahu caza wajal allah markaas wuxuu yidhi ya jibriil jibriilow idhab waxaad aadaa ilaa muxamedin aad warabbuka rabbigaada ee ogaan badan oo kaa aqoon badan wuxuu muxuu weynaa wuxuu ku dhawaaqayay fasahlo waxaad weydiisaa maa yubkiika maxaa kaa oohaynsiiyey nabi allow saas ku dhahayaa lagu yidhi fa ataahu jibriil baa u yimid calayhi salaam calayhi fasalahu u weydiiyey faahbarahu rasul wuxuu shegay sal slm bima qaala wuxuu yidhi wahuwa aclam isagoo muxuuha ogaan badan faahbarahu wuxuu sheegay rasul rasulka bima qaala wuxuu yidhi wahuwa alla weynan aclamu isaga ayaa kaa aqoon badan amaba jibriil maadaama loo sheegay aqoonta waa loo rogi karaa lakiin asal ahaan alla ayaa aqoonta kaga aqoon badan qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi ya jibriil jibriilow idhab ilaa muxamedin moxamed aad nabi moxamed alayh sl slam faqul waxaad tidhahdaa inaa annaga oo rabulciza ah raxiimu raxmaan sanurdiika waan ku raaligaranaynaa waan ku raaligelineynaa fii ummatika ummadaada walaa nasuuuka walaa nasuu'uka kuma xumaangelinayno yacnii ummadaada waxaad raali ka noqoto ood adiga ku faraxda ayaan ku samayn doonaae wax adiga ku xumaata geliyo kuma samayna ayuu rabbiga yidhi subxana watacala ballantaas ayaa loo qaaday nabigeenna calayhi salaatsalaam annagoo dhan ayuu noo oynaya dhammaanteen intuu gacmaha kor otaagay w rabbiyo ummadayda ummaddayda u dhawaaqaya markaasaa weliba oohin ula dhaca nabigeena sal slm ilahay baa marka arrinta ayad ahayd usoo jiri jibriil jibriila marka nabigu weydiina calayhi salaatsalaam wixii aad u marka rabbi isagoo ogaan badan arrinta loo sheegi markaasaa waxuu leeyahay nebi maxamed ow dhib ma jiro dhib ma jiro maxaa yeeley ummadaada waan kuu waan kugu raaligelinaynaa oo yani wax adiga raalli ka noqoto unbaa un qabsan doona wax adiga aad mxuu ah ku xumeeya kuma dhici doonto weya waa imaam muslim baab alcasmi fi lmas'ala marka qofka alla wax weydiisana inuu go-aamiyo wax issii inuu inuu dhaha uusan dhihin allow haddii aad rabta isii haddii aadan rabin ha inuu dhihin oo qofku u yidhahdo allow waxaasaan u baahanay isii ood alla subxana wa tacala su go-aan alla wax ku weydiisto weyaan xadiidka laba kun anas mali radi allahu taa arda qala wuxu anas qaala rasul wuxu yih sal idaa dacaa axadukum midkiin hadduu alla barya falyazim ha go-aamiya almasalata alla weydiinta iyo alla weydiiska iyo su-aasha ha go-aamiya weyaan walaa yaquulanna yuusan dhihin allahuma allahyow in shita haddii aad doonta faacطinii isii fainahu maxaa yeelay laa mustakriha lahu alla cid qasabto ama qasbi karta lama arkee alla marka ilaahay waxa isii laakiin alla hadaa rabta isii ha ku dhawaaqin buhari muslim xadis soo saaray qof bini aadan aad u tagto walilahi almathalu aclaa oo tirahdo hebelow wax isii haddaad rabto wuxuu ku dhihi war nagala wax rabamatiid bini aadamka saa ah walilaahi almathalu alaclaa weeyaan baabun wamacamhu xaraam faana yustajaaba lahu baabun wuxuu baabkaan u baab yahay wamacamhu qofka wuxuu quuta xaraamun waa xaaraam fa anaa sideeba yustajaaba lahu ducadiis loo ajiiba qofka oo qodo ay xaaraan u tahay oo dharkii xaaraan u yahay oo muxuu ahaa quraacdii xaaraan ay u tahay oo cashadii xaaraan ay u tahay oo guriga ku jira xaaraan ay tahay alla baryadiissee loo ajiibi nabigan aad buu u fogeeyey waa xadiid juskiis ama qayb ka mid ah oo noo imaan doona xadiidka laba kun laba boqol iyo toddobiy labaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey abu hurayra qaala rasul asuga wuxu yidhi sal l slem ayuhannaas wardadow ina allaha alla weyne ayibun waa mid wanaag badan waa ayib allah subxaana wa tacaala alla waa mid ayiba ah laa yaqbalo alla weyne ma aqbala ilaa ayiban wax wanaagsan waxaan ahayn alla ma aqbalo weeyaan ilaahay subxana wa tacaala wax wanaagsan unbuu aqbalaa wax xun alla subxaana wa tacaala ma aqbalo wain allaha alla weyne amara wuxuu faray almuminiin muminiintu wuxuu faray bimaa ayuu faray shay amara uu faray bihi isaga almursaliin mursaliinta faqala wuxuu yihi rabbiga subxana wa tacala yaa ayuha rusulu rusushiyey kuluu cuna min aayibaat waxyaabaha susuuban cuna oo xalaasha ah wacmaluu camalfala saalixa camalan saalixa camal suuban inii aniga bimaa tacmaluun waxaad camalfanaysaan caliimun mid aqoon badan ayaan ogaan badan wa qaala alla wuxuu yidhi subxana watacala yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu alli io nabi rumeeyow kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku arsanay oon idin siinay kuwooda wanaagsan oo xalaasha ah cuna weeyaan uma inta kadib dakara nabigan wuxuu sheegay calayhi slat slam arajula nin buu sheegay yutiilu safara safarkiisa dheereeyey ama uu dheer yahay safarkiisa ashcaa basaasan abara borowsan yani qof basaasan oo aad aan iskugu aadanin oo libiskiisa iyo muxuu aha timihiisa iyo jirkiisa iyo aan aad iskugu toosnayn oo sagaaga iyo ay ka muuqato safar abara yamadu yadayhi gacmihiis kor utaagi ila sama samadu kor utaagi yaa rab yaa rab saasuu leey rabbiyow rabbiyow ayuu ka dhawaaqaya laakiin cilad ayuu qofka qabaa oo imtixaan ah laakiin wamaamuhu wa matcamuhu xaraamun wa xaraam wmashrabu wuxuu cabina xaraamun wa xaraam wamalbasu wuxuu xirani xaraamun wa xaraam waqudya bilxaraam xaraam ayuu mxuu ahaa lagu qadasiiya ama ku qadaya u ku cuntaya fa anna sideeba yustajaabu loo mxuu ahaa eh, ajiiba lidalika arrinkaas ama ninkaas see loo ajiiba weyaan saasuu nabigeena cadayna aad buu ula yaabaya qof intaas ay tahay xaaladiisa oo cunno iyo cabitaan iyo lebis iyo qada wax ay u yihiin mxu xaaraan dacawtu dacawt dacawt falam yastabliiba yacni qofka allabaryada ayadaa la imaana inaan la ajiibin in la ajiib ayuu nabigeenna fogeysanaya oo aad ula yaabaya weyaan aib madcamaka takun mustajaaba dacwa cunada aad cunaysa wanaaji oo hubsa inay xalaal tahay ilaahay subxana wa taala ducadaada wuu ajiibaya saas weyaan baabun fi leyli baabun fi leyli habeenka waxaa ku sugan saacatun saacad yustajaabu la ajiiba adducaau saacad waxaa ku dhex jirta ducada sideedaba la ajiibo kuwa lahuba ma taqaanaan waa waxaa weeyaan markii uluث اakhiir min aleyl habeenka marka loo qaybi laba saddex qaybood labada qaybood oo hore markay tagaan qaybta u dambayso xilliga waa xili allah subxana wa tacala yanzilu ilaa samaai dunya kadibna rabbi uu dhihi waryaa waxay weydiisani oon wax siiyaa waryaa ituugi oon ka aqbala xilligaas weeyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo sideed iyo labaatanaad can jaabir bn cabdillah waxaa lagu radi allahu taala anhuma qala wuxu uhi jaabir samictu nabiya nabigana kama qala sal slm yquul isagoo leh ina fi leyla habeenkay ku sugnaatala saacatan saacad laa yuwaafiqha ma waafaqa rajulun qof muslimun oo muslima yas'alu weydiiya allah alla weyne khayran khayr weydiista oo min amri dunya adduunyada amarkeeda walaakhirati aakhira amarkeeda ka mid ah ilaa hadduu jira acطaahu iyah wusiya wadalika arrinka isagaana kula leylatin waa habeen kasta war nicmadaas ballarka alla waxaad ka rabtaa caafimaad alla waxaad ka rabtaa badbaado iyo amni alla waxaad ka rabtaa xaas wanaagsan alla waxaad ka rabtaa ilmo wanaagsan alla subxana wa tacala ad ka rabtaa khayr o dhan mid adduuniya mid aakhira janno inuu naar kaa badbaadiye cadaabalqabriga kaa badbaadiye sakaraat almowtka lagu fuudayo wahaakada khaatamo fiican lagu siiya yacni wanaag oo dhan ayaad rabbi ka rabtaa subxana wa tacaala habeen kastana waxaa ku jirta saacad qofka allah haduu barya laga ajiibi ajiibitaanka marka saddex qaybood uu noqon doona sida noo iman doonta insha allahu tacala qaybta koobaad in ducadii waxaad alla bardi markii farta lagaa saaro ama dib lagugu yardhig qad ujiibat dacwatukumaa fastaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun markii rabbi ku yidhi subxana wa tacaala nabi muuse iyo nabi eh, mxuu ahaa eh, nabi muuse iyo nabi haaruun uu ku yidhi say ahayd miiqay qaadatay marka waxay qaadatay arbaciina sana afartan sana ay qaadatay ducadii markiiba waa lagu siinaa ama dib baa dhigi qodob qodobkaas qodobka labaad in waxaa weeyaan shar kugu soo socotay lagaaga riixa oo lagaaga celiyo ducadaas sababteed iyo in khayr aad doonaysa oo kale lagugu siiyo amaba maalinta qiyaama iyadoo bakara bakaaro xasanaada oon la koobi karin oo tiradeeda aan la muxuu ahay malayn karin qiyaamo marka adoo u baahan midqaala daratin min khayr dhulaacase qadarkeed oo khayr adoo u baahan in kadibna laguusoo siiyo oo lagu keen ood marka kadibna barwaaqi khayr aad la kulanto marka ducada sideeda waa noocaas ducada waa noocaas sideeda weyaan waa yahay habeen kasta inay ku jirtaa baabun yustajaabu lilcabdi maa lam yajal yustajaabu waa laga ajiibi lilcabdi addoonka ama waa loo ajiibi lilcabdi addoonka ducadiisa maa lam yacjal intuusan degdegin xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey cadrsdowsi radi allahu taala arda ana rasula rasulka sal slm qala rsulkan wuxuu yidhi yustajaabu liaxadikum midkiin dembigiisa yustajaabu waxaa loo loo aqbalaa yustajaabu waa loo aqbalaa liaxadikum midkiin ducadiisi maa lam yacjal intuusan degdegin yaquulu wuxuu leeyahay degdega oo saad u degdegaya yaquulu wuxuu dhihi dacawtu alla ayaan baryey falam yastajib lii ilaahay igama ajiibin aniga allaan baryey qofaad leeda warni alla maad barid waan barin oon barin oon barin laa ilaaha ila allah ma allan barya weligay allan barya war alla maad caabud waa caabud alla xasbuna allah wanicma alwakiil yacni waa cudurun aqbax min demb waa cudurdaar ka liidan dembiga qofka ku jiri alla yaa caabudi kara xaqa alcibaada yani cibaadada dhabteed alla yaa caabudi kara itaqu llah xaqa tuqaatihi alla dhabtay ugu baqi karo nicmada uuna siiyaa ku shukrin kara cibaadaday ka midta ya wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana lahaluumun kafaar waayahay wa fii riwaayati limuslim riwaayad muslim ku sugan qaala wuxuu yihi nabigeena sal slm laa yazaalu kama zuula laa yazaalu kama zuula yustajaabu ama lagama zuula laa yazaalu yustajaabu lilcabdi maa lam yadcu biimin laa yazaalu kama zuula yustajaabu in laga ajiiba lilcabdi addoonka maa lam yadcu hadduusan ku alla baryin biimin dembi oo wuxuu dhahay allow xumaan ii sahal yaa ka ajiibi aw qaiicati raxim io qaraabogoyn hadduu alla ku baryin maa lam yastacjil hadduusan degdegin qiila waxaa ya rasu rasuulka allow man isticjaalu degdega muxuu yahay qaala wuxuu nabigeen qul wuxuu dhihi qad dacawtu waqad dacawtu alla ayaan baryey oon baryey falam ara maanan arkin yastajiibu lii inuu alle iga ajiiba ma arkin yani ima muuqato igama ajiibay fayastaxsiru markaasuu qomamayni cinda dalika wayadacu ducaa ducadu isaga tegi intuu qomamay shallaayo ayuu kadibna amaba uu muxuu ahaa qaldhigo oo qofkii uu muxuu ahaa isdhiibo ayuu ducadii iska dhaafay hadduu ducaa iska dhaafana de inkaar baa ku dhacday nin ducaa alla iska dhaafay tollaan baa ku dhacday garblaana ku dhacday nololxumiya ku dhacday awoodlaana ku dhacday adduunlaana ku dhacday akhirlaana ku dhacday kibir ayuu marka ducaa la-aanta ay xambaarsan tahay weyaan ina aladiina ystakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahanama daakhiliin waayahay baabun akharu ducaai nabiy sala allahu calayhi waali wasalam ducada nabigeenna badankeeda say ahaan jirta ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun laba boqol iyo soddonaad can anas malik xali radi allahu taala qal wuxu anas kaana wuxuu ahday akharu ducaai nabiyi nabigeena sala allahu alay waslam ducadiisa inteeda badan waxay ahaan jirtay allaahuma allahyow rabbanaa rabbiga nagow aatinaa nasii fi dunya addunyada xasanatan wanaag wa fi laakhirati aakhirana xasanatan wanaag waqina cadaab annaar naarta cadaabkeeda naga badbaadi ducadaas waa duca aad weyn jaamic adduun dhan wixii khayr ku sugan allowna sii aakhiro dhan wixii muxuu ahaa ku sugan khayr rabbiyowna sii cadaabka aakhira iyo naarka naarta cadaabkeedana rabbiyow naga badbaadi waa macno aad u weyn ducooyinka isku macnaayi waxaa ka mid ah waa nabigeena ducooyinkiisa ka mid alai sl allahuma ina min alkhayri kulihi caajilihi waajilihi maa calimna minhu wma lam naclam wanacuudu bika min ashari kulihi caajilihi waajilihi maa calimna minhu wma lam naclam ducooyinka jaamica oo nabigeena la siiyay ka mid taha alayhi salaam allahuma rabbana aatina fi dunya xasanat wafi xasanat waqna cadaab nar iti horaad ahrinayn waayahay xadiidka bukhari muslim ee soo xadiidka laba kun laba boqol iyo kow soddonaad wacanhu waxaa la weri anas malik radia allahu ta arda qalu ila anas kaana rasul rasulka wuxuu ahay sal slm yugtiru mid aad u badiyay an yaquula inuu yidhahda allahuma allahyow habit qalbi qalbiga waxaad ku sugtaa calaa diinika diintaada ilahay ku sug daa'iman oo abadan nabigeenna aad buu badan jiray allahuma habit qalbi calaa diinik yaa muqaliba alquluubi waa noo imaan doontaa ayadna amaba xadiid kalan ku arki doonaa yaa muqaliba alquluubi habit qalbii yani ducooyinka nabiga aad u ducan jiray kamid tahay allahuma la yuabit qalbi qalbiga calaa diinika diintaada kusug weyaan faqaala rajulin ba wuxuu ya rasul rasuulka allow takhaafu calayna annaga miyaad naga baqaysaa ama aad noo baqaysaa inaan diinta ka laabano qalbiga annaga diintu ka laabto waqad aamanaa walaal qad aamanaa anhum ina beka adiga wasadaqnaaka anku rumayni aamanaa wasadaqnaaka anku rumayni bima jita waxaad la timid bihi isaga faqala wuxu yidhi nabigana sal l slm in alquluuba quluubta bayna isbacayn laba farood ay dhexdood ahaatay oo min asxaabi araxmaan ali raxmaanka naxariis badanaha mxuu ahaa farihiis ka mid ah laba farood yuqalibuhaa markaasuu alle u rogrogaa dhankuu rabo saasuu nabigeena cadey sala allahu calayhi waaalih wasalam marka qofka inuu daa'iman o abadan qalbigiis ku dadaalo weyaan ood aad u ariyo waana dhaqanka nabigeena sal slm uu lahaan jiray iyo ducadiisa u badnayd inta qof ood aragteen oo ayaga oo dad wanaagsanna oo ahlu khayra oo ahlu cibaado ah oo ahlu dikri ah, ah oo ahlu salaat ah oo ahlu dacwa ah aada aqooni jirteen oo maantana laga yaabo garaabada inay meelo xaabanayaan amaba yacnii khadka ka dhacay amaba waxaa weeyaan dhiig islaan u taagan inay daadiyaan waa arkaysaa waa imtixaan waa qalb lquluub quluubtii qofkii laga rogay bal waxaan indhahayga saaray nin reer koosti ahaa oo muslim ahaa oo imaam ahaa oo cabdiraxmaan magaciisa la dhihi jiray tacaala noo suga inaan alla aad u barin way rabbanaa habit quluubana calaa diinik calaa marka sidaas ayuu nabigeena ku ducon jiray alayh sala slam anagu wuxuuna bari jiray saxaabada nabigeena sala allahu alayhi waaali wasalam haahay waa tirmidi ibn maaja waa xadiis saxiixa baabun min ducaa'ihi sala allahu calayh waali slam ducooyinka nabigeena waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam xadiidka laba kun iyo laba boqol iyo laba iyo soddonaad can abi muusa alashcari waxaa la wariyey radia allahu tacala arda abi muusa cabdullahi bin qays an nabi nabig wxa ka or sal slm anhu nabigeena kaan wuxuu ada nabigeena yadcuu mid ku ducaysa bi hada ducaa ducadaa mid ku ducaysa ayuu ahaan jiray rabbi kfir lii khati'atii wa jahlii wa israafii fii amri kullih wamaa anta aclamu bihi minii allahuma kfir lii khaطaayaaya wacamdii wajahlii wahazlii wakulu dalika cindii allahuma kfir lii maa qadamtu ma akhartu ila akhiri xadiid wuxuu dhihi jira nabigeena sal slem uu ku ducaysan jiray ducadan rabbi rabbi ikfir idhaaf li ani khaiatii gafkaygi idhaaf khaiatii gefkaygi idhaaf wajahlii jaahilnimada aan la imaaday waxaa weyaan oon dembiga la imaaday rabbi iska dhaaf ama idhaaf weyaan wa israafii xadgudubkayga fii amrii amarkaygaan ku xadgudba kullihi dhammaantii ilaahay ii dhaaf wamaa anta shay wamaa wamaa shay anta adiga aclamu bihi adiga iga aqoomanta minii xaggayga allahuma alla ikfir lii ii dhaaf khataayaaya gafafkayga wa camdii kaskayga iyo wa jahlii jaahilnimadayda iyo aqoon la-aantayda iyo wa hasli dheeldheelkayga dheeldheesha aan dheeldheeli anoo ciyaari waxaa igo aan la imaaday wa kullu daalika cindi intaba aniga waan leeyahay weeyaan waxaan dhab u dhahay oo waxaa weeyaan dembi ah dhahay oo dembi ah wax waxaa iga dhacay iyo wax jaahilnimo iga dhacay kulli rabbi uu idhaaf weyaan waa kullu dalika cindii allahuma allahyow ikfir lii idhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday oo dembi ah wamaa akhartu waxaan dimirsaday iyo wamaa asrartu wixii aan hoos u dhigtay iyo wamaa callantu wixii aan bannaanka soo dhigtay oon siraysanin anta adig almuqadimu kan dadka hormari ayaa tahay wa anta almuakhiru kan dibdhiga ayaa tahay taacaadka iyo khayrka iyo wanaagga iyo jannada ayaad u hormaraysaa doonaysid cid aad rabtana muxuu ahaa macaasida iyo xumaanta iyo waxaa weeyaan ilaa naar uu ka gala ayaad rabbiyow adi aad yeeshaa lidaalika kuwa aad rabbiyow aada u naxariisato dembigooda lafta naga dhig weyaan wa anta adiga calaa kulli shayin shay la arkaba qadirun qaadirmad awood ayaa tahay bukhari muslim aya soo saare xadiidkaas laba kun laba boqol iyo soddon iyo saddexaad can abi hurayrat waxaa wariyay cbdilxasan qidowsi qala wuxu hi abu hurayra kaana rasul rasulka wuxuu sal slm yqul mid yihahda allahuma ali aslix wanaaji lii aniga diini diintayd iyo wanaaji alladii diintaasoo huwa isagaba cismatu amri amarkayga badbaadadiisa ah ama lafdhabarkiisa ah waaslixii wanaajili ani dunyaaya addunyadayda allatii taasoo fiiha gudaheeda ay ahaata maca shiani noloshayda waaslix liaakhirati aakhirada ii suubi allatii taasoo fiiha aakhiradaas macaadii makaan noqodkayga dhammaanteen uma turaduuna ilaa caalimi algheyb washahaada halkaas ayay taallaa weyaan wajcal yeel nolosha a noolahay ziyaadatan i kordhida lii aniga fii kuli khayrin khayr larka aan ka rorsada ilaa rabbi uga dhig oo ii kordho khayrka wajcal yeel almowta geeridana raaxatan raaxa aan ka raaxaysta lii aniga min kuli sharin shar la arka ilah iga dhig rawdati min riyaad aljanna waa qubuurtii iyo firdows alaclaa min aljanna nasal allaha daalika imam muslim ayaa soo sar xadidkaas xadiidka laba kun iyo laba boqol iyo afar iyo soddonaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey radi allahu ta an arda ibn ummi cabd can nabi nabign wuxuu ku yri sal slm qaanahu nabigeena kaana waxaa nabigeena yaquulu mid yihahda allaahuma iw tuqa alla ka baqitaan iw alcafaafa dhowrsanaan iw alhinaa deeqtoon intaas ayaan rabbi oo ku weydiisana ayuu nabigan dhihi jir sala allahu alay waslm baa muslim a soo saaray xadiidka laba kun laba boqol iyo shan iyo soddonaad can abdillahi bni cumar waxaa lgu radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdillahi bni cumar kaana waxaa ahaaday min ducaai rasuli lah sal l slm rasuulka alle ducadiisa waxaa ka mid ahaaday hee allahuma alay inii aniga acuudu bika waxaan kaa mangalayaa min zawaali nicmatika nicmadaada inaa iga zuusha rabbi oo kaa mangalaya caafimaad noqotaya maal noqotaya tawfiiq noqotaya amni noqotaya yacni awlaad saalixiin oo wanaagsan noqotaya dhan walba cibaado ad ilahay ku waafaji noqotaya inay nicmada rabbi iga wareegta ayaan kaa maangalaya allahuma al inii aniga acuudu bika waxaan kaa maangalayaa min zawaali nicmatika nicmada in iga zuusha ama liiga zuuliya wa taxawuli caafiyatika caafimaadkaaga iyo caafiyada iyo aad siisay in waxaa weeyaan ay iga wareegto iyo wafujaa'ata niqmatika argudashadaada iyo cuquubadaada oo weliba muxuu ahay si deg deg igu soo boodaan rabbiyow aan kaa maangalay iyo caroodhinkaada iyo caradaada dhammaanteed ayaa rabbi kaa mangalay saasuu nabigeena ku ducon jiray calayhi salatu slam ma muslim ee soo saaray xadiidka laba kun laba boqol iyo lixi soddonaad can saciid ibni aariqin waxaa laga wari ibnu shaym raximah llah can abihi aabihi oo aariq ibnu shayma ah, radi allahu ta arda anahu aariq ibnu shaym samica nabiy nabigan ayuu ka maqlay sal slm qad ataahu waqadatahu uu yimid waqad ataahu walxaal qad ataahu uu yimid rajulu nin faqala wuxu ya rasul rasuulka allow kayfa aquulu sideen dhahaya xiina rabbiga markaan wax weydiisanaysaan dhihi su yaa la weydiiye dhammaanteen noola weydiiye nabigaa loo weydiye sal slam aa noola weydiiyey jawaabta nebi maxamed dhegeysto isagoo halkaan fadhiyo hadda noo sheega camal ka soo qaado aan ka soo wada qaadno qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi sala slam qul waxaad tidhahdaa allaahumma allahyow ikfir dhaaf lii aniga ikfir idhaaf lii ani ii dhaaf tirada badan oon la imaado rabbiw ii dhaaf warxamnii rabbiw ii naxariiso addoon miskiin ah oo daciifa oon lahayn ayaa nahay wacaafini allow iska kay cafi caafini icaafi oo adduunna icaafi aakhirana naar iga caafi iyo xumaanoo dhan warsuqnii rabbi o irsaaq wa jamaca asaabicahu alarbac ila alibhaam afartii farood ayuu markasaas nabigeena u jamciyey calayhi salatu slam ama saa ha u laabo ama saas ha u aruuriye oo ha jamciyo suulka ayuu ka reeba nabigeena calayi slat slam ila alibhaam suulka mooyaane fa yajmacna laka diinaka wa dunyaaka afarta adduunkaada iyo diintaada way ku kulminaan ayuu nabigeen yihi sal allahu alayh waali waslem afartaa maxay yihin allahuma khfir lii warxamnii wacaafinii warsuqnii afartaas marka afar kelimo la heli karin weeyaan muslim ibnu maaja waa xadiis waxaadna eegta xadidka laba kun laba boqol iyo labayo kontonaad xadiidka laba kun laba boqol iyo soddon iyo toddobaad can caiشhata waxaa lg zawji الnabiy umi اlmuminiin aلsidiqa binti sidiiq radi allahu taala ardaha ana rasul rasul sl l slm callamaha wuxuu baray hada ducaa ducadan qiimaha badan inuu nabiga baray alayh slat slam caaisha ayuu baray ducada maxay ahayd allaahuma ale inii aniga asalka waxaan ku weydiisanaa min alkhayri khayrka ayaan ku weydiisanaa kullihi dhammaantii caajilihi kiis degdeg ah iyo waajilihi kiisa dambeeyo kiisa adduuniya kiisa akhraba maa calimtu minhu waxaan ka aqaana wamaa lam aclam waxaanan aanay ka aqoonin wacuud bika waxaan kaa magangala min ashari kullihi sharta dhammaantii ayaan kaa magangalay ama sharta dhammaanteed ayaan kaa magangeli cajilihi kiisa muxuu ahaa degdeg iyo waajilihi kiisa muxuu ahaa dambeeyo adduun iyo aakhraba maa calimtu waxaan ogsoonay minhu xaggiisa wamaa lam aclam waxaanan ogeyn allahuma alm innii aniga asaluka waxaan ku weydiisanayaa min khayri maa sa'alaka cabduka min khayri maa sa'alaka wuxuu ku weydiisa khayrkiisa cabduka adoonka wa nabiyuka nabigaada oo nebi maxamed alai sl slam wax alla wixii khayrood nabi maxamed wacuudu bika calayhi sala slam wacuudu bika waxaan kaa maganaya min shari maa caada bihi cabduka wa nabiyuka nabigaada addoonkaada wixii shar ah uu kaa maangelayna rabbiyow waan kaa maangelayaa allahuma alle inii aniga asaluka aljannata janno ayaan ku weydiisanaya rabbiyow wamaa qarab wixii uu dhaweeyey ilaaha xaggeeda oo min qowlin qowl aw camalin ama camala wacuudu bika waxaan kaa maganaya min anaar naar iyo wamaa qaraba ilayha wixii dhaweeyey oo min qowlin qowl aw camalin camala waasaluka waxaan ku weydiisanayaa an tajcala inaad xugun la arka qadayta aad xukuntay lii aniga khayran inaad mid khayr iga dhigteen rabbiga ku weydiisanayaa saas aya nabigeena ala sl inay ku ducaysata ayuu baray ibn maaja ee soo sar xadis saxiixa baabu ducaa duca la ducaysa cinda anawmi markii la saaxana duca la ducaysa iyo walistiiqaad iyo marka la soo kaca ayuu baabkan u baabiy weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo sideedii soddonaad can bara bni caazib waxaa la weri radi allahu taala arda qal wuxuu bara qaala nabiy nabigan wuxu yih sal slam ida atayt haddii aad timaado ninkaan lala hadla aw muslimow ahlu khayrow madjacaka mekaanajiifkaada makaanajiifka ayaa la yidhahdaa fatawada weyse qaada intaadan saaxanin ka hore wuduu'aka weyseqaadkaada lisalaati salaada weyse qaadata soo weyse qaada si fiican kow tan labaad uma intaa kadib dajic saaxa calaa shiqika alayman dhankaada midig u saaxa waa qodob labaad tan saddexaad uma intaa kadib qul waxaad tidhahdaa allaahumma allahayow aslamtu waxaan u hogaamiyey wejhi wejigayga ilayka adiga wafawadtu waan bandhigay amrii amarkaygana ilaykada aggaada waaljatu waxaan magangeliyey ahrii dhabarkaygana ilayka aggaada rabatan rabatan qudarayn iyo rajaka qabitaan aan naxariistaada iyo jannadaada iyo badbaadadaada aan ka rajo qabo iyo warahbatan baqid aan ka baqaa cuquubadaada iyo cadaabkaada ilayka ade xaggaada wafawadtu Eh, nacam ilayka xaggaada laa maljaa makaano badbaad meel lagu badbaado walaa manja meel lagu koro oo qofka aad ku koro waa isku dhow yihiin minka adi lagaaga koro ama lagaaga badbaada ma jirta ilaa ilayka adi xaggaada mooyane fafiruu ila allah allahuma al aamantu waan rumay bikitaabi kitaabkaada aladii kitaabkaas ansalta soo dejisay wa binabiyika nabigaada aladii nabigaasoo arsalta aad soo dirtay intaasoo nabigeena ku ducay sala allah alay waslam kadibna fain mit haddii aad dhimato ayuu nabig yiri alai slam min leylatika habeenkaada kow ayaa tiri markaad ducadan akhrisatay allahuma innii aslamtu wajhii ilayk wafawadtu amrii ilayk waaljahtu dahrii ilayk raqbatan warhabatan ilayk laa malja walaa manja minka ila ilayk allahuma aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladi arsalta marka qofka intaa hadduu yidhahdo fain mitta haddii aad dhimato min leylatika habeenkaada fa anta adiga cala fira firadii islaamnimada ayaad ku dhimatay weyaan ku sugan tahay wajcalhuna waxaad ka yeeshaa aakhira maa tatakalamu bihi waxaad ku dhawaaqdo ood ku hadasho wuxuu dambeey ka dhig weyaan qaala wuxuu yidhi faradadtuha cala anabiy sal l slm nabiga maadaama uu ducada akhriyey nabiga ayaan kusoo celiyey si uu iga dhegeysto inaan sax u akhrina in kale saan ogaado weyaan qaala wuxuu yidhi can nabi sal slm falamaa goorti balaqtu aan soo gaaray allahuma anlayow aamanta waxaan rumay bikitaabi kitaabkaada alladii kitaabka ansalta soo dejisay qultu waxaan idhi warasuulika meeshii waa nebiyika ahayd waxaan wa rasuulika ayaan dhahay qaala wuxuu yidhi laa maya wa nebiyika alladii arsalta xataa wa nebiyika nabigaad alladii kaas arsalta soo dirtay marka booskii rasuul ahayd rasuulnimadii in loo daayo booskii nabi ahaydna nabinimo loo daayay calayhi salatu salaam arrinta ayada markay duca tahay ama dikri tahay lafdigeeda ayaa loo baahanya in lala imaado weyaan waayahay haasatan wixii waaridka oo soo buhari muslim soo saare xadidka laba kun laba boqol iyo sagaal iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa la wariyey abxasan dowsi qal wuxuu abi hurayra qaala nabi nabigen wuxu yih sal slm idaa awaaha hadduu u dunma axadukum midkiin ilaa firaashihi gooshiisa falyanfud ha hurgufa firaashahu firaashkiisa bidaakhilati isaarihi hoosguntigiisa qeybta muxuu ahaa mara xiganka ah ama jir xiganka ah muxuu ahaa ku garaaca ha ku dhabaandhabo weyaan fa inahu maxaa yeelay laa yadri ma garanayo maa khalafahu calayhi wuxuu ugu amahawaami wa dadka dhib afuuli kale qofku inuu mxuu ahaa ka taxadiro uma intaa kadib yaquul wuxuu leeyahay bismika magacaada ayaan rabbi rabbiyow wadactu kuda jambii dhinacayga wa bika adi magacaada ayaan arfacahu madaxii kor ugu soo qadaa weyaan in amsaka nafsii nafteeda dii haysato ood ofsata ilan naftu waa dhacaysaa markii qofka u hurda naftu waa laga qaadaya wahuwa aladii tawafaakum bileil wa farxamha in amsaka haddii aad haysato nafsi naftayda farxama rabbi oo u naxariiso wain arsalta haddii aad sii daysana faxfadha xifdi bima taxfad waxaad ku xifdisa ad ku ilaalisa bihi isaga cibaadaka asaalixiin addoommahada susuuban muslim ayaa soo saaray weeyaan marka xadiidkaasna nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuu caddaynaya habka loo saxdo iyo gogasha sida loo muxuu aha hurgufto iyo sida muxuu ahaa waxa la ahriya ayuu nabiga noo caddaynaya sala allahu calayhi wasalam xadidka laba kun laba boqol iyo afartanaad can xudayfata waxa laga warin yaman kaana nabi nabiga nuxay sal slm idaa akhada hadduu qaato madjacahu makaana jiifkiisa mina leyl habeenka wadaca wuxuu saari jiray yadahu ama yadahu gacantiisa taxta khadihi dhaforkiisa dhinaciisa asaa u dhigi jiray nabigeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam kow uma kadib yaquul wuxuu dhihi jiri allaahuma allayo bismika magacaada ayaan amuutu ku dhimanaya waaxyaan ku noolaana weeyaan wayda seeqadaada soo kaca qaal nabigan wuxuu dhihi jiray sal slm alxamdu mahad lilah alweyne askala alladii allahaasoo axyaanana noolaystay bacdamaa amaatana markuuna dilay kadib wa ilayhi alla xaggiis ayuu annushuru meesha soo bixitaanka iyo kaagaca ah alla xaggi ayuu ahada weyaan adduunya akhrabuharibuhari so xadiiskaas weyaan xadidka laba kun laba boqol iyo kow iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu ta arda ana abaa bakrin sidiiq abuu bakr qaala wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow murni waxaad ifartaa bikalimaatin ereyaala aquuluhunna aan ku qawla idaa asbaxtu haddii aan waabariisto wa idaa amsaytu haddii aan galabaysto subaxdii kelimaad aan dhaha iyo galabtii kelimaad aan dhaha nabi allow ii sheeg waaya waay aan ku noqda xadiidka can abi hurayrat a radi lahu tan arda ana abaa bakr sidiiq radi allahu tan arda qaal wuxuu yidhi yaa rasu rasuulka allow murnii waxaad i ay kelimooyin aquuluhunna aan ku dhawaaqa ama aan ku qowla idaa asbax haddii aan waabariisto wa idaa amsaytu haddii aan galabaysto weeyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena cala sl slam qul waxaad tidhahdaa allaahumma allahyow faatira asamaawaati samoodhinka allaha uumay oo bilaabayow waalardi arlooyinkii dhulalka caalima algheybi wix maqan aqoon badana ahaayo ama aqaanayow iyo washahaadati wixii horta dadka yeelo raba kuli shay rabba kuli shayin shay la arka iyo wamaliikahu boqorkiisa ashhad waxaan an laa ilaaha ilaa xaal uu caabudo inuusan anta adiga mooyane acuudu bika waxaan kaa mangalayaa min shari nafsii nafteyda sharteedaan kaa mangalayaa wa shari shayطaani shaydaanka shartiisa ayaan kaa mangalayaa iyo shirkahu iyo shirkigiis ayaan kaa mangalaya weyaan qaala wuxuu yidhi qulha waxaa tidhahda ilaa asbaxdii aad waa bariisato waidaa amsayta haddii aad galabaysata waidaa khadta madjacaka makaana jifkaad markaad qaadato hurdada aad u qaabayqisato saas dhaha weyaan walafdu tirmidi allaahuma caalim alheyb washahaadati fatir asamaawaat saas ayuu aha weyaan abu daawuud tirmidi daarimi waa xadii saxiixa ah. baabu su'aali hidaayat wasadaada allah in la weydiisto hanuun iyo allah inuu qofka toosiyo oo muxuu ahaa hadduu wax tuura ood muxuu jihaad ku jirana aad rabbi subxaana wa tacaala turyadiisa toosiyo ee hanuunna uu siiya inuu alla qofka weydiisto ayuu baabkan u baabi weyaan waaya xadiidka laba kun laba boqol iyo laba iyo afartanaad can cali waxaa l abi taalib radi allahu tan arda qala wuxuu ali qaala li rasul rasulka wuxuu qul waxaa tirad allahuma allayow hidinii hanuuni wasadidnii itoosi ama wax ii toosi weeyaan wadkur waxaad ku xusuusataa waxaad ku xasuusataa bilhudaa markaad aad leedahay allahuma hadinii aad leedahay hidaayataka ariiqa jidkaa lagugu toosiyey ku xasuuso wasadaadi toosnaantana sadaada sahmi leebka muxuu ahaa laguu toosiye ku xasuuso weyaan yacni adiga yool ayaad leedahay yool ayaad leedahay meel ayaad u socotaa meeshjidkeeda ma taqaanid markaad ihdina ama alhuda leedahay jidka haddii aadan helin oo hadda jidkan adoo toolof ku socdo aadan jidkan ikaan helin mid ka mid ah ama mid unkugeyna aadan helin oo dhankan section one iyo baytamada xaggeed aad qabato waadlan sooma markaad leedahay rabbiow meeshii aan socdo waa jannadii rabbiyow waxaan u socdaa inaan muslim fiican noqdo rabbi waxaan u socdaa inaan adig ku caabudo oonan kugu caasin dhankaasaan ujeedaa ee rabbiyow dhankaas jidka ugu toosi oo dhan kale hayaadinin wa waxaad mar ku xasuusataa jidka lagugu toosinay qof jidkii toolofka qabsaday mid muxuushishimo qabsaday isma isma lahan fa bayna mushariqin mushariqin wa muqaribin w saas tan labaadna waxaad ku xasuustaa uu ku leeyahay wasadaadi sadaada sahmi haddii aad meel toganays ood meel u socoto waa jannadii oo kale leebka haddii aad meesha ku aadiso iyo gamuunkii ood meeshii qabsado ood ku dhego waa la toosi mogta sidaasoo kalena waxaa weyaan qofka haddii ilaahay hanuun uu siiyo oo qofka ilaahay uu toosiyo jannadii unbuu ku hoobanaya meel kale ku laama lama arko weyaan waa express in sax tacbiir nasal allah aljanna baabu ducaa idaa nazla manzilan qofka hadduu boos taga inuu alla baryo subxaana wa tacaala ama ducada alla lagu barya ayuu baabkan u xadiidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo afartanaad can khawlata binti xakiim waxaa laga wariyey assulamiyati radi allahu taala ardaha annaha saxaabiya jaliilka ah samicat rasululahi baa ka maqasha la slm rasuulkeeno lah idaa nazala axadukum midkiin haduu dega manzilan boos hadduu dego faliqul ha yidhahda acuudu waxaan maangalayaa bikalimaati illaahi taamaat kelimooyinka alle ee taamka ah min shari maa khalaqa wuxuu alla uumi shartoodan ka maangalayaa kelimaadka alle taamaadka waa sifaatka alla subxaana wa tacaala fa inahu maxaa yeelay laa yaduruhu fainahu isaga laa yadurhu ma dhiba shayun shay xataa yartaxila ilaa ka gura minhu xaggiisa booska asaga ah weyaan imaam muslim meelaad degtay gurigaad degaysa markaad degayso ducadan akhriso acuudu bikalimaat illaahi taamaat min shari maa khalaq huteel ayaad degtay saas akhriso meel cusub ayaad degtay saa akhriso intaad meeshaa joogto wa ku taaban lama arka weyaan waa mujarab hala eego baabu ducaai meel duur aho bannaan aho laga baqaa cayayaan iyo bahalle iyo suxaanyo laga baqi iyo eh, masas laga baqa qofka hadduu dego ducada akhristo haba yaabin haba ka yaabin inay taabato ilahi inuu ka aqbalo subxana wa tacaala baabu ducaa cinda alkarbi markay kurba imaado karb markay kurba imaado ducada alla lagu tugo ayuu baabkan baabay xadidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo afartanaad afar iyo afartanaad cafwan can ibn cabas waxa lg abdullahi bn cabas bn cabdilmualib ibni cami rasuli lah sal slm xaafir اlumma wa turjumaan qur'an ana rasul rasul sal slm kaana wuxuu ahaaye qol mid yihahda cinda alkarbi markii ay kurba nabigeena kusoo degta alai slat slam wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah alcaiim alxaliim laa ilaha ila allah rab lcarshi alcaiim laa ilaha ila allah rab الsamaawaat rab اlardi wrab اlcarshi اlkariim buhari muslim soo saaray laa ilaaha ilaa xaaqlu caabudo lama arka ila allah weyne mooyane alcaiimu alihi weyna alxaliimu dulqaadka badnaa laa ilaha ilaa xaaqlu caabudo lama arka ila allah weyne mooyane rab اlcarshi alcaiim rabbiga carshiga weyn uu saaxiibka ahaa laa ilaaha ilaaha xaqluga caabudo lama arka ila allah alla weyne mooyane ama majra rab الsamaawaati cirarkan rabbigooda wa rabu lardi arlada rabbigeeda ah wa rabu alcarshi alkariim carshiga karaamada badan rabbigiisa ah ducadaas iyada ayuu nabigeena ku ducaysan jiray calayhi salatu salaam ducadaas markii aad ku ducaystana kurbada bananka ay ku dhici jirtay sidoo kale xadiidka nabigeena sala allahu alay waslem oo cajiibka ah qofku markii aad kurba ku qabato amaba murugo iyo xusni ay ku qabato adiga haddaba caawaba qabsa ee tijaabi waxaad tijaabaysaa murug ayaa meelaad rabtaya lagu yar diiday sibaa ku yara qabsatay ballana lagaga baxay meela u socotaa jaamku galay haakada waa adgu murugooti si unbaa moogta qalbiga waa iska miskiin waxaad akhrisaa marka duca cajiiba ducadaas adinkoo lacag bixin laydinma sheegay ya ya sheekh maxaad tirahdeen ya allah yaftax caleyk lacagta ninkaan idinka furta khayr lahansi allaahuma inii cabduka wa bnu cabdika wabnu amatika naasiyatii biyadika maadin في xukمka cadل في قضاؤka أسألka بكuلi اسم huوa لaka سmayta bه نفسك أو أنزلته في kitاaبك aw callamtahu axada min khalqik aw istaharta bihi fii cilmi اlghaybi cindak an tajcala اlqur'aana alcadiima rabiica qalbii wa nuura sadrii wa jalaa'a xusnii wadahaba hamii ilaa adhaba allahu canhu hamahu wa abdalahu makaana faraxaa tijaabiya hadda yaa murugaysan intiina halkaan fadhida qofka murug ahaysa had ha akriyo ha akri sheekh iqra hadda akri intaan fadhinana wix jawaaba waan kaasi weynaa hadday tegi allaan tadhab xitaa waa express maxaa ogtahay daawoodhinka qaar waa qofkuu qaadanaya markuu qaato mafcuulkeeda iyo shaqadeeda way dib dhacaan yani daawooyinka qaarna qof markiiba qac ka siiyaba fag inuu kala qaadaya mafcuulka ah, mxuu ahatan maba maxaa yeelay ismullahi lacdamaa ku jira meesha ismullahi lacdamaa ku jiro magac ilaahay oo laga taga midba kuma jiroba kulliyaa ku wada jira tijaabiya qofka hadda ay murug ku taaganta tijaabiyo wax la yaaba la arkaysa waayahay macaniya dabcan carabka bas maahan yani in macaanidii aad kaa daadegto weeyaano cirbad haddii lagugu mudo ama kaniin lagu siiy inaad caafimaadaysa ood caqiidaynaysa saas markaad u tijaabiso qur-aanka ooda ama iyo ducada iyo adkaarta markaas wax kuu taraya lakin haddii iskaga day ay kaa noqoto waba kumataraan isku lugoyn mesha waaya hahay xadiidka laba kun laba boqol iyo shan iyo afartanaad can ibni cabaas an anas malik waxaa laga wariyey radi taala anha qal wuxu yhi anas kaana nabi nabiga mxamed sal slam idaa karabahu amrun amar haddii ay kurba uu ku qabto u kurbeeyo qaala wuxuu dhihi jir yaa xayu yaa qayuum allihii noolaayo allihii masaalixdooda u istaagayow biraxmatika naxariistaadaan astakiiu ka gargaar dalbaya nabigeena saas udhi jira alayh sl slam tirmidi ayaa so sor xadis xasana baabu tacawudi min jahdi ilbala yacni bala mashaqadeed in ilaahay subxana wa taala laga muxuu ahaa magan galo ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun laba boqol iyo lix iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu taala arda kaana radi allahu ta arda qaala wuxuu yidhi kaana rasul rasulka abu sal slam yatacawadu mid ka magangala allaweyni min jahdi اbalaa balada qofka inay mashaqayso bala inay mashaqo un ku noqoto inaad ilaahay laga magangalo wa qilat almaal wa karat alciyaal in caruurtii aad lagugu badiyo gacantaadana shilna ku jirin ay qaar ku fasireen qaarna waxay ku fasireen hiya alxaalu ashaaqa xaalad yani mashaqo ah waa midaan hore oo ciyaal iyo iyo faqri waxaa ka muhiimsan amaba ka culus midaan dambe in lagu mashaqeeyo xaalada mashaqo lagu suro nooc kastaba ahaatee laakiin caruurta laftirkooda waxaad ogaataan waaba nicmo xitaa qofka duu faqiir iska yahay laakiin caruur uu leeyahy caruurtan alla wanaajiye waa aqna alahniyaa qof ka taajirsalama arko ya qofka haddii ilaahay subxana wa tacaala uu faqiir ka dhigo laakiin caruurta uu wanaajiyo laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waa nicmo qofka hadduu taajirnimo kasta qabo ood allah subxana wa tacala carruurta ka fasaadiyo oo ay macno beeshana waa afqaru lfuqaraa qof faqiir kan ugu faqiirsan ugu liidan xaqiiqatan taa ogaada yani ani ani waa qofka ilaahay subxana watacaala isaga iyo awlaadiisi iyo israaciyaan lidalika waad garanaysaan ambiyada ilaahay subxaana watacaala nebi ibraahim nebi yacquub dhammaantood waxaa weeyaan markay dhimashada malakumowdku dhow yahay ilmihey u yeerayaanyaad warkaaliya wajidkii aan hayn jiri meela haysaan oo meeshii aad maraysaan war aniga waaba dhintay markaad dhintay maxaad samayn doontaan am kuntum shuhadaa id xadara yacquuba almowt id qaal libaniihi maa tacbuduna min bacdi markay nafti kusoo xadirtay ay wuxuu le war magaada shay maxaad caabudaysaan jidkeed mari doontaan xaaladiinisay noqon doontaa waa welwalaya asoo dhibana oobad ka tagay waxay leeyihiin marka nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaaika ibraahim isxaaq ilaahan waaxidan waakada yacnii ilaahya ilaahaygii muxuu ahaa nabi ibraahim aabbayaalka ilaahaygoodii dariiqoodii wanaaggoodii halkaan maraynaa markaasuu asagoo qariira alcayn nimaysan oo qalbigiisa u ayay ti allo imaanayo mxunas laga qaadaya ilahi waxaan ka baryana subxana wataala salax alawlaad waاduriya kaana nabigeen wuxu sal l slm abu hurera xadiidka laba kun laba boqol iyo lix iyo afartanaade kaana rasul la nabiga wuxu sal slm yatacawadu mid ka mangala alla min jahdi اlbalaa balaayada inay qofka mashaqayso iyo wadaraka shaqa iyo dhurdari iyo mashaqo sidoo kale dhurdarida qofk inuu dhurdaroobo oo mxu inkaar ku dhacdo in qofka uu gaaro ama uu haleelo iyo wa suuءi iyo xugun kiisa xun ila qadaha alla uu qadar iyo qadarkiisa qaybna waa qayb muxuu ahaa khayrihi wa qaybna waa sharrihi soo maha taasuu alla ka maangeli jiray iyo wa shamaatat alacdaa iyo cadowga inay muxuu ah kugu hiishadaan oo yidha alla kii meeshaan ahaa inkaarqabihii kii meeshaan ahaa nacaskii carankii meeshaan ahaa gacmaha laguu taagtaago taadna ilah ka maangeli jiray subxana wa tacaala yacni moog tahay qofka hadaad muxuuaha u dhacdo qof cadow ahaa haddii aad u dhacdo marba bas waa kugu saas baa lagu leeyahay saas marka nabigeena sal ا ly slm ilahi ka magangeli subana watacaala wanasأl اllaha kadalika wanacuudu biاllahi min shamatat اlacdaa fi dunya mxuu aha wاlaakhira lidalika hataa aakhira maogtay shamatat اlacdaa way jirtaa la socda way jirtaa oo ninkii ibliis ahaa intuu korsi dheer qaato ayuu khudbadeeda akhrin doonaa maogta waqaala الshayطaanu lama qudiya اlأmru in allaha wacadakum wacd اlxaq wawacadtukum faakhlaftukum wmaa kaan lii calaykum min shaaan ila an dacwtukum fastajabtum lii falaa taluumunii nagala taga anaga hay eedanina waluumuu anfusakum halkaasu ka soo dhacaya yani hiishiga ilaa aakhira ayuu socdaa la socda ilaa aakhira ayuu la socdaya xitaa dadka muminiinta ah waxaa weeyaan asxaabu acraafki dhawaaqayaan shee xuseen makaadisteeda wax yar aan dhamey xadiidkan aan dhamayna sug marka waxaa weeyaan amaatat acdaaga marka ilaa qiyaama xitaa muminiintii iyo asxaab acraafki waad aragteen waxaa weeyaan waa dhawaaqayaan asxaab acraafki haulaai aladiina aqsamtum laa yanaalahum la biraxma waryaada ahlunarki la hadlayaan war kuwan kuwaad ku dhaarateen inaad ilaahay haba yaraatee naxariis uusan udkhul janna waa kuwan jannada galay la yidho halkaa ku xariisan soo maha maadin halkaasay dhihi doonaan yani xaaladda marka in laisku heshood xataa qiyaamo marka la gaaro way socona ilahi waxaan ka baryana subxana wa tacaala an yunajina min shamaatati alacdaa fi dunya walaakhira qaala sufyaan wuxuu yidhi alxadiidu xadiidka alaaun waa saddex oo waxaa weeyaan jahd albalaa iyo daraka ashaqaa iyo suu alqadaa wa shamaatat alacdaa afartaas saddex ka mid waa xadiidka nabiga laga wariyay alayhi salat slaam kow sufyaana wuxuu leeyahay alxadiid alaaun zidtu ana waaxidatan ana mid baan ku kordhiyey oo afartan mid ka mid a ah waa hadalkayga uu leeyahay hadalka nabiga maaha alayh salat slam ama wuxuu ilahay nabiga kaman geli jiri ma aha weeyaan laa adri ayatuhunna hiya mid ay tahayna ma aqaan oo say kay dhex darsameen marka adin kala doorta ama isku darsada saas ula jeeda weyaan raxima alla raxmat wasa imaam bukhari muslim ayaa soo saaray nacam baabu tacawudi alle in laga magan galo min alcajzi cajaslownimo qofka inuu waxaa weyaan qof wahsi badan noqdo iwaljubni ayriha in ilah mankale subana watacala ayuu baabkan u baab yahay in cuduro aad u qofka wahsiga badan oo de daaiman wa abadan un muxuu ahaa cajis iyo asaala maarata daaiman wa abadan iyo unsaas iyo dhinacu yara fadhiisa iyo yani tacbaanaan ahay iyo umad waa cudurka weyn lama arko waa imtixaan waa daa muxuu aha daa cudur cudurada cudurkooda iyo sidoo kale qofka fulaynimada khaasatan qofka xaqi ilaahi subxana wa tacala inuu ka fuliyoobo iyo bakhaylnimada waa imtixaan intaba ilahay in laga wangalo ayuu baabkan baab xadidka laba kun laba boqol iyo toddobiy afartanaad anas malik waxaa lagu radi taala arda qaala wuxuu yidhi anas khaadimka nabigena sal slm kaana nabiga nabigena wuxu sal slm yaquulu mid ah allaahuma allahu innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalayaa min alcajzi wahsi iyo cajis lownimo iyo walkasali min alcajzi cajzi cajisnimo iyo qofka inuu yia maba kari kara aniga waxaan miyaama qaban karaa inuu yihahdo wax walba sideedana qofka muminka ah isaga waa inaad noqda mubaadir waxaan ma kari kara maba taalaba waxaan ilaa markii aad muxuu ahaay nihaayada ka gaarto wad laakiin wayalwaaa ah, looma dhawaan kare baabkaas hadii ay ku gasha baabkaada iskuma aadano oo imtixaan baa ku haysta iwalkasal iyo qofka wahsiga iwaljubni fulaynimada iwlharam qof gabowga cantatabka oo isku darsamo wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnati ilmaxyaa nolosha fidnadeeda nolosha fidnadeeda iyo walmamaat iyo geerida fidnadeeda oo qofka in markaa dhimana laga leexi jidka alle nasal allah asalama walcaafiya marka waxaasoo dhan ilahay kaa mangala nabigan dhihi jir sal slam ilahn kaa mangala dhihi jiray bukhari muslim xadis soo saaray xadiidka laba kun laba boqol iyo sideed iyo afartanaad can zayd ibn arqam waxaa la wariyey radi allahu ta an arda qala wuxu uhi zayd laa aqulu ma dhahay lakum adinka ilaa sidii ilaa kamaa kaana siduu ahaaday oo kale mooyaan rasul rasuulka alleh yaquulu mid yidhahdo wixii nabiga dhihi jiray waxaan ahayn adiga idinma sheegaayo weyaan kaana yaquulu nabigan wuxuu ahaan jiray mid yidhaahdo allahuma allahyow inii aniga acuudu bika waxaan kaa mangalayaa min alcajzi cajaska cajisnimada iyo walkasal wahsiga iyo waljubni fulaynimada iyo walbukhli bakhaylnimada iyo walharami gabowga cantatabka ah iyo cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa allahuma allahyow adsii nafsii nafteyda taqwaaha taqwadeeda iyo baqitaanka ay kaa baqaysa ilaahay u hibay oo si wazakiha allow ahir oo dunuubta iyo xumaanta iyo macaasida ka dahir anta adiga khayru man zakaha cid dahirto oo nadiifisa kan ugu khayr muxuu ahaa adiga cid kaaga khayr badan ma jirto weyaan anta adiga ya waliyuha adiga weligeeda adiga ah iyo wa iyo mowlaheediiba weli iyo mowlaba adaa waa rabbiyo allahuma allahiyow gargaaraheeda iyo weligeeda iyo sayidkeeda iyo kulli adiga weyaan allahuma lah inii aniga acuudu waxaan kaa magalaa bika adiga min cilmin cilmi laa yanfac waxbaanan taraynin maraan idiin sheegay soomaha amaba mxuu ah la sheegay ay culimmada sheegeen sawaaun calayna awacadta am lam takun min alwaacidiin ma xasuustaan qisadaas gabdhihii dhowrka ahaaye waa ninka sheekh uu soo maray islii gudaheeda wa ayagoo si xun iyo si raqaabdar u fadhiyo kadibna markaasuu waxaa weyaan maad meesha ka kacdaana waa waa gabdhihii qur soo xifdiyey oo diin soo bartay qaarkood in ayana laga yaaba markaasaa ood laakiin aanan muxuu ahaa cilmigii cilmi laa yanfac ay ku dhacday markaasaa sheekh iska tagaalaya markuu sheekha dhaqaaqay ayaa lagu yidhi sawaaun calayna awcadta am lam takun min alwaacidiin lagu yidhi ya waa cilmin laa yanfac waxaad ilaahay nabigeena ka mangeli jira alayhi salatu slam nasal allaha asalaama alcaafiya nabigeenna salaam wuxuu leeyahy marka allahuma allayow aati waxaa siisaa nafsi allahuma al inii aniga acuudu bika waxaan ka magangalay min cilmin cilmi laa yanfacu aan waxba taraynin wa min qalbin qalbi laa yakhshacu aanan khushuucaynin wa min nafsi naf laa tashbacu adduunye aan ka dhargaynin imtixaan wa min dacwatin dacwo iyo allabarya laa yustajaabu laha aanan mxuu ahaa qofka laga ajiibaynin adduunka nabigan wuxuu caday sal l slm ibni aadamka calooshiis wax buuxin kara inay caro carunba buuxin karto hadda waxaa laga yaabaa ragga masaakiinta amaba ragga aan waxbay haysanin oo garabku ruuxotada ah inay leeyihiin war dadkan muxuu ah daaraha iyo amwaasha iyo bangiyada iyo baabuurta iyo waxaan may masaajidyaha iskaba dhisaan sigiskan lala qaylina oo lala xiqi ma aayarun boqolkoo milin laba boqol milin ay soo tuuraan soo sidaa qarkiin kuma soo dhacda ya maxaa u ya waa imtixaan calooshaas wax buuxiya markii un qabri lagu rido ayaad qofka ay u buuxsan bas ka hore xaaraan man zaada dirhaman zaad alhawa arinta ayada waa xaqiiqo la socda culummo ma lahan oo caamo ma lahan oo mid yar ma lahan oo mid weyn ma lahan oo dumar ma lahan oo rag ma lahan oo xataa gaal islaam ma lahan qofka waxaa weeyaan shil mau kordhay wuxuu sii fiirinaya kii kordhay markuu boqol milyan helo laba boqoloo milyan shan boqoloo milyan hal bilyan wahaakada wahaakada qofka markuu dadiisa ay sii weynaatana hawadaasii kordhi la socda midka waa laga dha orta qoobahan weyn oo muxuu ah sideed jirka sagaas jirka may xoolahan ay inta waaba dhinteen may tabarucaan maya wiilka dhalinyarada ah ayaga ka haw badan xadiidka nabigeena cadayna calayhi salatu salaam marka baab cajaa'ib la jire ilaahay subxana wa tacala hana badbaadiyo waayahay saas weyaan qalbiga marka aan ragayn in nafta aan ragayn taa ayada weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaal iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allah ta arda qala wuxu yidhi abu hurayra kaana rasuulka al wuxuu sal slm yaquulu mid yihahdo allahuma allahu inii aniga acuudu waxaan kaa magangalaa bika adiga min alarbac afartii aan kaa magala ama afaraan kaa magangalaya min cilmin cilmi laa yanfac waxba taraynin wa min qalbin qalbi laa yasha aan khushuucaynin wa min nafsin naf laa tashbac aan argaynin wa min ducaain laa yusmac ducaa aan la ajiibayn intaas ilaha kaa magangalaa subxana wa tacaala abu daawuud ibni maaja wa xadiis saxiixa xadiidka laba kun laba boqol iyo kontonaad canhu waxaa lagu yih abu hurayra radi allahu ta arda qal wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm istaciiduu ka mangala bilahi alla weyna min cadaabi jahannama jahanama cadaabkeed alla ka mangala wastaciiduu bilahi alloweyna ka mangala min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiis ka mangala istaciiduu bilahi alloweyna ka mangala min fitnati almasiix dajaal kii muxuu aha isha masaxnaa oo beenaalha ahaa ilaahay ka mangala mxu fitnadiisa wastaciiduu ka mangala bilahi allaweyna min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeeda iyo walmamaad geerida fidnadeed ilahay ka mangala saasuu nabiga dhihi jiray alai slam tirmidi waa xadiis saxiixa xadiidka laba kun laba boqol iyo kob iyo kontonaad anas bin malik waxaa laga wariyey radi allahu ta arda anas qaala rasul rasulka wuxu yihi sal man sa'ala qofka weydiista allaha alla weyne aljannata jannada alaaa maraatin saddex jeer qaalat iljannatu jannada waxay tidhahdaa allaahuma allayow adkhilhu geli aljannata janna waman istajaara qofkii allah inuu ka badbaadiye dalbo min annaari naarta alla ka badbaadin dalbo alaa maraat saddex jeer qaalat inaar naart waxay leedahay allahuma ala ajiru ka badbaadi min anaari ka badbaada weyan tirmidi nasaa-i ibni maaja xadiisaya mararka qaar waxad arkaysa qof dhowr jeer allahuma ina nasaluka aljanna wanacudu bika nar allahuma ina nasaluka aljanna wanacudu bika nar allahuma ina nasaluka aljanna wanacudu bika nar qofla markaad aragto xadiidkaas toognaa la socda wuxuu rabaa inay ducadii ay jannadii kula soo biirto oy naartii kula soo biirto oy naartina tira ilahayow muxuu ahaa badbaadi jannadana ay tiraad ilaahayow muxuu ahaa jannadi si inay tirahdaa saas ayuu lagala qastaya la socda riwaayaad kaleo toddobahana way jiraan weyaan waa yahay nasaa ibn maaja xadiin saxiixa baabun baabun maa yucallamu arajul qofka maxaa bari min adducaa ducaa idaa aslama qofka hadduu soo islaam maxaa la bari xadiidka laba kun laba boqol iyo laba iyo kontonaad can abi malik alashci waxaa la wariyey radi taala arda abi abi wuxuu ka wari qaala wuxuu rajulu can abi mali ajci waa lgu raximahullah can abihi abi wuxuu ka wari qaala wuxuu yidhi ninkaas saxaabiga ah kaana arajulu nin wuxuu ahaa ama qofku wuxuu ahaan jiray idaa aslama hadduu soo islaama callamahu nabiyu nabigana wuxuu beri jiray sal slm asalaat sidii loo tukada tawxiid kadib ood marba soo islaamo salaadda la beri jiray uma intaa kadib amar wuxuu fari jiray nabigeenna calayhi salatu salaam an yadcuwa inuu ku ducaysto bihada alkalimaat kalimooyinkan soo socdo inuu ku ducaysto oo kuwa yihiin allaahuma alla ikfir lii idhaaf warxamnii allow ii naxariiso wahdinii allow i hanuuni wacafinii allow icafi warsuqnii ilaa allow irsaaq zaada fii riwaayatin faina haaulaai kuwan tajmacu laka dunyaaka waakhirataka kuwaan adduunkaada i akhirada ay ku kulminayaan yacni haddii aad tidhahdo allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii haddii aad tidhahdo adduunkaada i akhiradaadaba waxay kuusoo gacan galeen weeyaan baabu ducaai waxaad eegtaa uu kuleeyay imaamka raximah xafidahu llah xadiidka laba kun laba boqol iyo lix iyo soddonaad baabu ducaai alla baryo cinda siyaaxa diika diiqa doorada ninkeeda amaba diiqa markii uu dhawaaqo ood yeero marka ayada in alla la barya oo ducada xilligaas la maqla ama la ajiiba ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo kontonaad can abi hurayrat waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi idaa samictum haddii aad maqashaan siyaaxa diikati diiqa dhawaaqeeda fasaluu weydiisa allaha la weyne min fadlihi fadligiisa alla weydiisa adduun iyo fainahaa iyada diiqaas ra-at waxay aragtay malakan malag ayay aragtay wey malaigta alla kamid subxana watacaala waidaa samictum haddii aad maqashaan nahiiqa alximaar dameerka dhawaaqiisa iyo eritaankiisa fatacawadu ka mangala bilah alla weyne min ashayaan shayaan ka mangala fainahu isaga dameerkaas ra wuxuu arkay shayaana shayaan ayuu arkay halis weyaan marka xaalad adag ayaa la jira alla ka mangal shayaana in la naclada ama lacaayo waxba kama tarto shayaan waxaa weeyaan in ilaah la mangala ayaa laisfaray buhari muslim soo saaray baabun baabu fadli ducaa lilmuslimiina bidahri lheyb baabu fadli ducaa ducada fadliga ay leedahay lilmuslimiin muslimiinta loo dacaya bidahri lheybi iyadoo laga maqan yaho lala joogin ducadaas fadliga ay leedahay baabkan u baabay xadidka laba kun laba boqol iyo afari kontonaad can abi darda waxaa la wariyey radi allahu ta arda qal wuxu abu darda qaala rasul lla wuxu yih sal slm maa min cabdin adoon ma jira muslimin ee muslima yadcuu u duceeya liakhiihi walaalkii muslimka ah bidahri lheybi isagoo ka maqan ilaa hadii uu jira qaala malaku malga ayaa wuxuu dhihi walaka bimilin adigana intaasoo kale ayaa ku sugnaatay ama allah ku siiyo muslim ayaa soo saaray baabu ducaai fi salaati bacdaha ducada salaada in lagu ducaysto gudaheeda iyo gadaasheed ayuu mxuu ahaa baabkan u baab yahay waxaad eegtaa kule xadiidka ah, faslu sifati sala kun boqol iyo sagaal iyo sideetanaad iyo mabad wii ka dambeey ayuu ku baab rfc اlyadayni fi ducaa ducada gacmaha in lagu mxuu ahaa kor loo qaado iyo wamasxulwejhi wejiga in la mariyo ayuu baabkan u baabya weyaan wejiga in la mariyo xadiid kusoo arooray waa daciif haddaba sii qabsado xadidka laba kun laba boqol konton iyo shanaad can salmaan alfarisi waxaa laga wariyey radi allahu ta arda qal wuxu yihi salmaan qaala rasullah shukr wuxu yhi sal slm ina rabbakum rabbigiin tabaaraka watacaala xayiyun waa xashood badane kariimun deeq badane yastaxyi wuxuu ka xashooda min cabdi addoonkiisa idaa rafaca yadayhi gacmihiisa markuu kor uu qaado ilayhi xaggiisa an yarudahumaa inuu usoo celiya sifran iyagoo faaruq ah ilaah uu ka karaamad badan yahay waa ka deeqid badan yahay waa ka xishood badan yahay abu daawud tirmidi ibnu maaja waa xadii saxiix weyaan marka cama qofkadu kor u qaada ilaah iyagoo faaruqa uma soo celiyo xadiidka laba kun laba boqol iyo lixi kontonaad can malik ibnu yasaar waxaa la wariyey radia allahu taala arda ana rasul rasul sal slm qal rsulkan wuxuu yidhi idaa sa'altum haddaad weydiistaan allah alla weyne waxaad weydiistaan fas'aluuhu ku weydiista bibutuuni akufikum caladihiina calaa cashiina caloosheeda ama gudaha ku weydiista walaa tasaluha ku weydiisanan biduhuuriha saasa ku weydiisanan laakiin xilliga istisqaaga roobdoonka waa soo aroortay abu daawuud ayaa soo saaray xadiis xasanun saxiix xadiidka laba kun laba boqol iyo todoba iyo kontonaad can cumar bn khaaab waxaa la wariyay cumar bn khaaab radi allahu taala arda qal wuxu cumar kaana rasul rasulka wuxuu ay sal slm idaa rafac yadayhi labadiis gacdood kor u qaado fi ducaai ducada lam yaxutahumaa sooma dejin jirin xataa yamsax ilaa kaga masax bihima ayada wejha wejigiis tirmidi waa daciif waqaala tirmidi xaadisan ariib wax yar sabra laba daqiiqa ama saddex daqiiqo baabu fadli ducaai ducada fadliga ileedu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun laba boqol iyo siddeed iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa la weri radi allahu tan arda can nabi nabin waxan ku uri sal slam qal nabigan wuxuu yidhi laysa shayun shay ma ahanin akrama maxadiid kale baabu fadli ducaai ducada fadliga ileedu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun laba boqol iyo siddeed iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa la weriyey radi allahu tan arda can nabi nabin waxan ku uri sal slam qal nabigan wuxuu yidhi laysa shayun shay ma jira akrama ka karaama badan cala allah alweyn dushiisa allaweyne ugu karaama badan min ducaai ducada ilaha agtiisa wa kaga karaamada ducada lama arko weyaan tirmidi ibn maaja xadii xasana xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaal iyo kontonaad can abi hurayrat radi allahu taala arda qala wuxu abu hurayra qala rasul wuxuu yihi sal slam inahu shaniye man lam yasal illaha allaweyne qofka aanan weydiisanin oonan tuugin yaqdab caleyh allagu carooda tirmidi ibn maaja wa xadiis saxiixa weyaan ah, xadiid xasan weyaan xadidka laba kun laba boqol iyo lixdanaad can jaabir ibn cabdilah radi allahu ta arda qala wuxu jaabir samictu rasul ban ka maqla sal slam yqul isagoo leh maa min axadin qof majar yadcuu ku ducaysa biducaain duca ilaa haddii uu jira ataahu llah aln wuxuu maa sala wuxuu weydiistay aw kafa canhu wuxuu ka reeba min xumaan milahu isagoo kale maa lam yadcu intuusan alla ku tugin biimin dembi aw qaicat raximin ama raxingoys tirmidi waa xadiis xasana baabu ducaai maca alyaqiini bilijaaba in alla la barya iyadoo la yaqiinsan inuu alla ajiiba ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun laba boqol iyo kow iyo lixdanaad can abi hurayrat radi allahu tan arda qala abu hurayra qaala rasul la sl wuxu yih sal slm waantum adinka oo muuqinuuna yaqiinsan bilijaabati alla inuu inka ajiiba waclamuu waxaad ogaataan an allaha la weyne laa yastajiibu ducaaan ducaaan duca ma ajiiba min qalbin qalbi haafilin hilmaamsan laahin weliba muxuu ahaa iska ciyaari tirmidi waa xadiis xasan weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo todoba kontonaad ayuu ka dhigay ibn cabaas radi allahu taala anhuma qal abdulahi bn cabaas almas'alatu su-aasha an tarfaca yadayka labaa gacdooneed kor u qaada xadwa mankabayka garbahaada alla sinta aw naxwihima ama wax la to ah walistiqfaaru istiqfaartana an tushira inaad ishaartay biusbucin far waaxidatin ee keliya walibtihaalu allah oo subxaana wa tacaala ibtihaal oo la imaadana oo baryadiisa an tamuda yadayka jamiican waa inaad gacmahado dhan aad taagto alxamdulilah marka ay arrinta ayda yaan la hilmaamin allahuma inii cabduka wabna cabdika wabna aslka bkuli ismi huwa laka samayt bihi nafsaka anzlta fi kitaabika w calamta axada min khalqik aw istaarta fii cilmi hayb cindaka an tajcal qur'an acim rabiica qalbi wa nuura sadri wajala xusni wadahaba hami wahamii taas qofkii murug ah haysa ahriyo qalbigan haka ahriyo carabkan haka ahriyo in sha allah ilah uu ka tagsiinaya bidni caza wajal hada wallah aclam w sal l sl abdi rasul mustafa